alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray darsigii ku saabsanaa mukhtasar ibn abi jamra ayaynu ku soo jiray in sha allahu tacala waxaynu ka bilaabaynaa xadiidka laba boqol iyo saddexiyo toddobaatan can sawdata zawji nabiyi sala allahu aleyh wasalam radia allahu tacala canha qaalat imaam albukhaari wuxuu ka soo wariyey sawda waa sawda bintu zamca waana zawji nabiyi sala allahu aleyh wasalam waa nabiga dumarkii uu qabay haweenkii uu qabay bay ka mid ahayd waa min ummahaati almu'miniin ninka iyo qofka dumara mid walba waxaa odhanaya zawj zawj iyo zawj ta in lagu daro oo zawjatun la yidhaahdo marka qof dumara la sheegaayo aada uma badnayn ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen luqada fasiixaa kama mid ahaa sidaas aawadeed kumay iman qur'aanka marnaba ereyga zawjatun mufradkeeda iyo jamaceeda toonna kuma iman ee waxaa ku yimi zawj iyo zawjayn iyo aswaaj zawjatun oo mufradi kuma iman iyadoo la jamciyo zawjaat la yidhina kuma iman aswaaj baa marka la sheegaayo haweenka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qabay lagu sheegi jiray marka culamada qaar waxay yidhahdeen fasiix maba ahba ta in la raaciyaa marka qofka dumara lagu tilmaamaayo in taaulfaariqa lagu daraa fasiix maaha bay yidhahdeen laakiin bacdi culamada ka mida taa diiday oo waxay yidhaahdeen fasiixnimada yaan loo diidin walow sidani ha fasaaxo badnaato oo sida afsaxa ha ahaato isticmaalkana ha u badnaatee laakiin iyada lafteedu fasiix waa tahay haba laga fasaaxo badnaaday saas aawadeed bay bacdul axaadiis ugu soo aroortay erayga zawjatun yacni ay ugu timi zawjatii ay ugu timi ashcaaraha qaarkoodna waa ugu timi can sawdata zawji nabiyi sala allahu alayh waaalih wasalam radia allahu tacaala canha qaalat sawda bintu zamca waxay tidhi maatat lana shaatun fadabagnaa maskaha maatat waxaa dhimatay lanaa xaal shaatada soo socota ay annaga noo sugnaatay kaa'inatan lanaa shaatu neef adhiyaa dhintay fa dabaqnaa waxaannu madagaynay maskaha haraggeedii maskiga waxaa looga jeedaa haraggaa looga jeedaa waxaana haragga loo yidhi maski loo yidhi liannahu yumsiku laxma sababtu waxay tahay hilibka ayuu qabanayaa oo celinayaa sidaasaa maski loogu itlaaqay uma maa zilnaa intaa dabadeed kamaanu zuulino kamaanu bixinay waannu ahayn nantabidu fiihi qaar markaa nabiid ku samaysta oo bimacnaa timir iyo markaa yacni markaa ashyaadaasoo kale ayaannu markaa waxa weeye intaan biyo ku darno aanu markaa waxawe ku kaydsan jirin oo ku dhigan jirin xataa saarat shannan ilaa ay noqotay qarbad ilaa qarbad ay noqotay ayaanu markaas sidaa ku samayn jirnay xataa saarat ilaa ay noqotay shannan qarbad ay noqotay waa qarbadkan markaa lagu shubto biyaha iyo lagu shubto weeye xadiiskani waxa uu tilmaamayaa in sawda markaa neef adhiya ay markaa lahayd markaa in xoolaha la mulkin karo waa laga qaatay waayo maadaamay tidhi maatat lana shaatun waxay ku tusinaysaa mulki inuu ka horreeyey oo lanaadaa laga qaadanaya marka dee in xoole la mulkiyaa inaan zaahidnimada diidaynin waa laga daliishanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa maalka in lagu intifaaco laftiisa waa laga qaadanaya oo neefka adhigii markuu dhintay dee haraggii iskamay dayn oo ku intifaaceen waa kala baxeen waatii xadiis kale ay ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu soo maray neef adhiyo dhintay dabeedna wuu yidhi halla akhadtum ihaabaha fadabaqtumuuhu faintafactum bihi ma haragga kala baxdaan oo dabeedna aa madagaysaan dabeedna aad ku intifaacdaan waa neef adhiyo bakhtiyey waxaa laga qaadanayaa neefka adhigee dhintay in haraggiisa lagu intifaaci karo marka la madageeyo dabadeed oo miyaynu nijaaso noqonayn markuu neefku dhintay waxaa la odhanayaa ha tanajuso oo markaa nooc najaasiyaaba ah ku sugnaatee najaasadaasi waxay kaga suulaysaa madegaynta xadiiskuna waa sheegayaa in la madageeyo halla akhadtum ihaabaha fadabaktumuuhu faintafactum bihi marka intifaacu muxuu ka dambeeyaa waa madagaynta dabadeed ayuu markaa dhacaya xadiis kala caddaynaya madagayntaasi inay uga dhigan tahay tathiir inay uga dhigan tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi ayuma ihaabin dubiqa faqad tahur harag kasta la madageeyaa daahir buu noqday harag kasta oo la madageeyaa wuxuu noqday daahir ayuu noqday madagayntuna waxay tahay waa in markaa waxa weeye waxaa yacni ku harharay oo dhan laga laga tegsiiyo yacni markaa waxyaala dhirtan kulul iyo waxyaalahaasna markaa waxa lagu shubo oo dabeed marka waxa weye lagu nadiifiyo yacni haragga xaggiisa hoose ilaa aan waxba ku hadhayn wax qoyaana iyo wax ku dhegdhegsan iyo waxba ayna ku hadhayn ou noqonayo nadiif u noqonayo taasay madageyduna tahay waayahay waxaa laga qaadanayaa in markaa qarbadda in la samaystaa inay markaa bannaan tahay waxaa laga qaadanayaa in nabiid in markaa lagu samaystaa inay markaa bannaan tahay nabiidkuna waxa weeye waa markaa timirtoo kale ayaa waxaa la samaynayaa in markaa waxa weeye la yacni biyaha markaa lagu lagu qoosho dabeedno markayse markaa lagu kaydiyo dabeedno markaa waxba lagu dhigo hadhow biyo macaan oo markaa waxa weeye aad u qabow ayaa markaa waxa weye dabeed laga helaya dabeedno markaasaa la cabaya eh, xujiyada laga daliishanaya waxay tahay maadaama ay tiri saasaa markaa waxaweye dhacday oo aanu lahayn waxaa laga qaadanayaa dee inay markaa bannaan tahay oo marka waxa weeye taqriir uu ku jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u taqriiriyey yacni marka haddii riwaayo ku caddaynayso wakhtigii nebiga inay tahay hadday noqotona waxaabay iska noqonaysa taqriir sariixa bay noqonaysa xadiidka laba boqol iyo afariyo toddobaatan can anasin radi allahu tacaala canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal ibnu ukhti alqawmi minhum aw min anfusihim nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ibnu ukhti alqawmi yacni qowmka ama ragga walaashood inankay dhashay minhum iyaga ayuu ka tirsan yahay yacnii xagga icaanada iyo kaalmaynta iyo xagga samafalka iyo waxa weeye markaa raxmadda wuxuu markaa iyaga ayuu ka mid yahay aw min anfusihim ama nafahoodu ka mid yahay ama nafahooda ayuu ka mid yahay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa cidda marka waxa weeye ree abtiga u ah ilmaha marka ree abtiga u ah inuu ictibaaraadka qaarkood iyaga ka tirsan yahay oo iyaga markaa mulxaqu yahay culamada qaar waxay ka daliishadeen xagga dhaxalka laftiisa inuu soo gelaayo cid ka awlaysan haddii la waayo oo tawriisu dhawi larxaam cidda markaa dawilarxaamka la yidhaahdo dhaxalsiintooda madaahibta qaarkoodu qabaa xadiiskan waa u daliishadeen ibnu ukhti alqawmi minhum waa u daliishadeen aw min anfusihim waa shakun min araawi waa shaki markaa raawiga ka dhacay ma minhum buu yidhi mise min anfusihim buu yidhi macnuhuna waa isla halkii weyi waxaa laga qaadanayaa alfaadda nebiga sala allahu aleyh wasalam sida saxaabadu ugu dadaali jirtay oo yani ay isaga ilaalin jireen lafdi kale inay marka yidhaahdaan taxari inay ku samayn jireen lafdigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi taasaa laga qaadanay laakiin jamaahirta culammadu waxay ka daliishadeen xadiidka xagga markaa haddii laga eego samafalka iyo raxmadda iyo kaalmaynta geesaha noocaasuu uga mid yahay oo ciddii waxaweeye dhashay ee bimacnaa reabtiga u ahayd waa u damqanayaa yacni waxbuu tarayaa waa kaalmaynayaa waa u naxariisanayaa waa u turayaa yacni waxa weye nooc qaraaba ah wey waa nooc qaraabo ah weeyaan waxay samayn jireen carabta qaarkood cidda markaa waxa weeye inantoodu dhasho cibro may jirin oo waxba kamay soo qaadi jirin inay kaannahu inay dee wax ka dhexeeyaan marka taasaa waxa weeye lagu burinayaa ya ata qaarkood ay yidhaahdeen banuuna banuu abnaa'ina wa banaatuna banuuhunna abnaa'u rijaali labaacidi waxay qaarkood yidhaahdeen banuuna banuu abnaa'ina waa nooc qalbiya ah, ay banuu abnaa'ina banuuna inamadayadu kuway dhalaan waa ubadkayadii yani nooc qalbiya ku suganoo cidda u baahan markaa dee in la sheego inay ubadkoodii yihiin waa cidda ay sii dhaleen aynan wiilka ah marka markaa ubadkayno kalay ka dhigan yihiin waa ubadkaygu banuuna banuu abnaa'ina ay banuu abnaa'ina banuuna macnuhu dhacaya wa banaatunaa banuuhunna abnaa'u rijaali labaacidi hablaha yagana ubadkoodu inamadoodu rag qalaad oo fog yacni ubadkoodii weeyi yacni saas ay yidhaahdeen waxaa laynoo sheegayaa inay waxa weeye markaa ubad u yihiin oo sida markaa inanku kuu dhalay ubadkaagii u yihiin ayaa inantaadu cidday dhashayna ay tahay ubadkaagii ay yihiin inantaadu cidday dhashayna ay yihiin ubadkaagii ay yihiin ubadkaagii ka dhigan yihiin saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina bnii hada sayidun walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin xasan bnu caliy isagoo sheegaya ay dhashay faatimatu bintu rasuul sala allahu alayh wasalam ay dhashay ayuu wuxuu yidhi ina bnii haada sayidun inankaygan kan ahi waa inankii faatima dhashay faatima binti rasuul sala allahu alayh wasalam ina cali ahaa ya ayuu yidhi ina bnii haada inankayga kan ahi sayidun mid mudan oo fadilan weeye oo sayid ah walacalla allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana rajaynayaa ilaahay inuu ku islaaxiyo dhexdooda oo ku hagaajiyo laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mida ah. inuu sababtiisa ku islaaxiyaan rajaynaya marka nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen inuu xasan ibnu caliy inankii nebiga inuu yahay ya markaa saas aawadee wuxuu waafaqsan yahay ibnu ukhti alqawmi minhum taasuu waafaqsan yahay taas ayuu waafaqsan yahay ta kale aayaadkii suuratu lancaam waxaa ku soo arooray ciisa bnu maryam in lagu tirinaayo inay markaa duriyaddii ay ka mid yihiin oo waxa weeye markaa duriyadda uu soo gelaayo markaa nebiyadii la sheegay yacni tafirtoodii inuu ka mid yahay waxaana la ogsoon yahay aabba inaanu lahayne dee uu ahaa ibnu maryam ina maryamo inuu ahaa ayaa markaa la ogsoon yahay ina maryamo inuu ahaa ayaa la ogsoon yahay marka maadaama isagoo dee ina maryamo ah haddana la ictibaariyey inuu marka waxa weeye duriyada soo gelaayo nebiyada la sheegay inuu tafiir u yahay inuu soo gelayo waxaa laga qaadanayaa markaas macnaha xadiiskani sheegayo kale ayaa laga qaadanayaa oo markaa laga daliishanaya macnahaas ayaa laga daliishanaya oo markii lasoo sheegay waxaweye nebiyada wa min duriyatihi daawuuda wa sulaymaana wa ayuuba wa yuusufa wa muusa wa haaruun wakadalika najzi almuxsiniin wa zakariya wa yaxya wa ciisa wa ilyaasa kullun min alsaalixiin marka waxaa la geliyey inuu tafirtii ibraahim ka mid yihi marka markii dambe waxa uu ilaahay yidhi wa kullan fadalna cala alcaalamiin wa min aabaa'ihim wa duriyaatihim wa ikhwaanihim wajtabaynaahum wa hadaynaahum ilaa siraatin mustaqiim marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in lagu daray yani tafirtii ibraahim in lagu daray tafirtii ibraahim in lagu daray ayaa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo shan iyo toddobaatan can sacdin radia allahu tacaala canhu qaala samictu nabiya sala allahu aleyh wasalam yaquul sacd ibn abi waqaas waxauu yidhi waxaan ka maqlay nabiga calayhi asalaatu wasalaam yaquulu xaalu odhana ayaan ka maqlay man iddacaa ilaa hayri abiih man iddacaa kii u abtirsadoo sheegta ilaa hayri abiihi aabbihii cidaan ahayn u abtirsada wa huwa yaclamu annahu hayru abiih wuxuu sidaa sheegtay walxaal huwa isagu yaclamu uu og yahay annahu hayru abiihi kaa uu sheeganaya uu abtirsanayaa aabbihii inaanu ahayn uu sidaa ogsoon yahay faaljannatu calayhi xaraam jannadu waxay tahay mid markaa xaaraan ka abay weeyaan jannadu waa mid ka xaaraana weeyaan oo jannada ma geliyo wa huwa yaclamu annahu hayru abiihi waa jumla xaaliya waa jumla xaaliya weeye waxaa laga qaadanayaa ruuxu inuu aabbihii ku abtirsado cidaan aabbe u ahayna inaanu ku abtirsanoo sheegan aanu odhan ini hebel hebel baan ahay xadiisku saasuu tilmaamayaa waciid weyne inuu ku sugan yahay haddii markaa aabbe aan dhalin uu ruuxu ku abtirsado in arrinkaasi xaaraan ka yahay oo dembi weyn oo kabaa'ira ay tahay inay dembi kabaa'ira tahayna waxaa laga qaadanayaa faljannatu calayhi xaraam waa waciid daran oo kabiirada markay culammadu sheegayaan dee dembi kastoo ciqaab makhsuusa loo sheegay ciqaab gaara fi dunya ama fi alaakhira waa kabiiro waatay culammada qaarkood yidhaahdaan waa dembiga labada xad mid ahaan koobsada ama labadaba koobsada labada xad waa maxay xadda dunya iyo xadda alaakhira xadka adduunyada iyo xadka aakhiro xadka adduunyada waa la garanayaa xadku muxuu ahaa xuduuddu waxay ahayd waa cuquubaatun muqadaratun fi sharci lidunuubin makhsuusa waa cuquubo cuquubooyin la qadaray oo la gooyey oo aan lagana siyaadin karin lagana nuqsaamin karin lagana badin karin lagana yarayn karin sharciga lagu qadaro lagu jaangooyey oo dembiye gaara yacni u sugnaaday ya xuduuddii marka waxay noqonaysaa yacni marka waxa weeye waa dembiga cuquubada muqadarka sharciga ku ah ee aan ziyaado iyo nuqsaan midna aqbalayn sharciga loogu dhigay ayaa waxaa la yidhaahdaa xad baa la yidhahdaa xuduudda waa saas yada marka zinadoo kale dee xadkeeda lamana kordhin karo lagamana yarayn karo qadabka saas si leeg wahaakada marka cuquubaat muqadara fi sharci lidunuubin makhsuusa maadaama saas yadaa xadkii laga dhigay haddii ciqaab muqadara aakhire loogu yeelayna waa la midoo waxay noqonaysaa xad bay noqonaysa xaddul aakhiray noqonaysa xadkii aakhire ayay noqonaysa marka xadd adunya iyo xadd alaakhira waxaan filayaa ibn cabaas in laga soo wariyey hadalkaas culamada qaarkood macnaha waa sii fasireen oo waxay yidhaahdeen dembiga xad adduunye loo sheegay ama nacdo lagu sheegay in ilaahay nacdalay ama rasuulkiisu nacdalay calayhi salaatu wasalaam cidda samaysa ama la yidhaahdo cidda samaysaa ilaahay wuxuu la kulmaa isagoo allah u cadhaysaya laqiya allah wahuwa calayhi khadbaan ama nafyu marka ama markaa loo sheegay janno inaan u gelayn in jannadu xaaraan ka tahay ama in loo sheegay naar inuu gelayo cidda caynkaa samaysa naar buu gelayaa naar ayuu gelayaa ama la sheegayba markaa dee inuu kabiiro markaa yahay binasi sharci ya min alkabaa'ir an yashtima arajulu waalidayh oo haddii kabiiro la tasriixiyo dee waa iska caddahay inuu kabiiro noqonayso yacni marka kabiiro loo sheegay ama waxa weeye markaa nafyu iimaan bay culamada qaarkood ku dareen marka hadda waxaa ku sugan faljannatu calayhi xaraam cidda caynkaas samaysa jannadu xaaraan bay ka tahay jannadu xaaraan bay ka tahay loomana jeedo waa gaaloobayaa milladu bilkulliya kaga baxayaa muraadku maaha ya waa soo aroortayba iyadoo lagu sheegayo xadiis kaleoo saxiixay ku soo aroortay oo tilmaamaya cidda aabba aanu lahayn isagoo garanaya ku abtirsadaa faqad kafar waa kufriyey laakiin culamada ahlusunnati waljamaaca waxay yidhahen waa kufrun duuna kufrin waa kufri ka sokeeya kufrigii weynaa oo kufri akbar maaha waa kufri asqar sida ahlusunnati waljamaca ay qabaan waa saas khilaafan lilkhawaarij yacnii khawaarijtii ciddii la halmaasha iyagoo khilaafay waayo kufriga sharciga ku soo arooray wuxuu u qaybsamaa laba nooc waa kufri asqar iyo kufri akbar kufri marka waxa weeye weynaansho badan iyo kufri ka sokeeyo kaa ka yar waa ka laga cabiro kufrun duuna kufrin ama kufrun laa yanqulu cani ilmilla kufri aan qofka diinta bilkuliya uga rarayn oo uga saarayn hmm. sharciga waa ku soo aroorto adilo badan baa loo hayaa man xalafa bikayr illaahi faqad kafara aw ashrak ya ida abaqa alcabdu faqad kafar yani ibaaqi iyo alxalif bikayr illaah yani waxaa laynoogu sheegay kufri inay tahay kufri inay tahay ayaa laynoogu sheegay isnataani fi nnaasi huma bihim kufrun alacnu fi nasab waniyaxatu cala almayit xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey laba khaslood dadka ku sugan nooc kufriga ku sugan waa maxay waa nasabkoo la duro cid nasabkooda haddii wax laga sheego waa kufri ya meydka haddii loo baroortona waa kufri laakiin ahlu sunna waljamaca waxay ku ijmaacsan yihin o isku waafaqsan yihiin biduuni khilaaf in kufrigaa loo jeedo maxay kufrun duuna kufrin kufrun duuna kufrin in laga tilmaamayo marka waxay noqonaysaa kufri asqar ama kufrin duuna kufrin culamada qaar waxay yidhahdeen kufri waxaa loogu itlaaqa xaqii aabbaha ayuu ka kufriyey u ka abaalka dare ile kufraanku nicma waa noqdaa aabbahani xaq buu ku leeyahay xuquuqdiisana waxaa ka mid a ah, dee in aabbanimadiisa la qiro oo isaga lagu abtirsado dee hadduu isagii ku abtirsan waayo nin kaleoo qalaad uu ku abtirsado oo hadduu doono markaa waxa weeye uuba ka qashaafayo dee inuu aabbihii ku abtirsado isleeyahay xoogaa martabadiisu waa hoosaysaa yaan la odhan kaasaa dhale ya isaga ha sheeganin ya ama yaa lagugu caayin markaasuu mid kale sheeganaya uu leeyay in hebel baa la yidhaahdaa ya marka xaqii aabbanimo ayuu meel kaga dhacay marka buu la yimi nicmadii aabbaha ayuu ka abaalka daray ow ka kufriyey kufriga waxaa loo jeeda calaa kulli xaal kufrun duuna kufrin ayaa laga tilmaamayaa marka saas iyada ayaa looga jeeda xadiiskii dawaaba kan caddaynayaan saxiixaynku bukhaari iyo muslim ku soo arooray nebigu markuu yidhi yaa macshara nisaa'i tasaddaqna fa innii ra'aytu akarakunna min ahli innaar ya ururkii dumarka wax sadaqadaysta waayo waxaan ku arkay ahlu naarka inay ugu badantihin baan arkay yani waxa lay tusay dadka naarta gelaya in dumarku ugu badan yahay hmm. markaasay yidhahdeen rasuulka ilaahay maxay saasi ku dhacday ya wuxuu ihi tugsirna eh, allacna wa takfurna lacnadana waa badisaan waa cayd iyo habaarka cayda iyo habaarka wa takfurna waa kufridaan ya qulna ayakfurna billaah waxay yidhahdeen dumarkii ma allah bay ka kufriyaan qaala yakfurna alcashiira waxay ka kufriyaan buu yidhi xaqa ninkay ka kufriyaan oo ka abaalka daraan low axsanta ilaa ixdaahunna addahra suma ra'at minka shay'an qaalat maa ra'aytu minka khayran qatu ya yacnii mid haddaad markaa wakhtigoo dhan aad u samafasho oo deed maalin ay ka aragto waxay qoonsato ya sidii markaa wanaaggii waxaan ahayn marka ay waxay tabato ama ay qoonsato ay ka aragto waxaad odhanaysaa weligaaba wax khayra kaama arag ixsaankii iyo nicmadii uu u sameeyo dhan bay ka abaal ka daraysa xadiiskaasi wuxuu ku cad yahay kufrigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay xadiiskaas inuu ahaa kufraanu nicma yacni kufraanu nicmati zawj ninka marka waxa nicmadiisii inay ka abaalka darayso in laga tilmaamayo kufri billaahi ay allah ka kufriyeen inay ahayn waa noocan culammadu ay leeyihiin waa kufrun duuna kufrin marka noocaas calaa kulli xaal xadiiska kufriga sheegaya ruuxa u abtirsada aabba aan dhalin in jannadu xaaraan ka tahay ama inuu kufriyey labaduba waxay caddaynayaan dembi kabaa'iroo weyna inay tahay aabbaha waxaa soo gelaya aabbihii dhowaa iyo aabbaha fog mid walba ya aabbaha dhow iyo aabbaha fog ya waincalabat yidhahdaan culamadu oo dee cid aan dhalin oonu ka isirayn hadduu iska sheegto ya wuxuu noqonayaa dee kii u abtirsanaayey aabba aan dhalin ayuu soo geliyey masalan wuxu hi reer hebel baan ahay oo laftaasaan aho caynkaasoo saasoo ama abtirsyadii baabuu taxay oo dabeedna markaas halkaas halkaasa u geliyey aabbihiisa ka uu sheegtay laakiin aabbaha kale uu gelinayo wuxuu ka dhigay marka waxa weeye mid dambe ayuu marka wuxuu geliyey cid aan dhalin hadduu garanaayo inay caynkaa tahay inaan u dhalin sheegashadaa uu sheeganaya waciidka waa soo gelaya waa soo gelaya waciidka hadduu laakiin markaa sidaa u maqlay oo dadkii akaabirtee waaweynaa ay iska soo wariyeen yani reer hebel nasabkooda inuu halkaa galo wax khilaafsan oo diidayana aanu maqal wa huwa yaclamu annahu hayru abiih meeshii waa ka baxaysaa ya laakiin haddii waxa weeye nasabku wuxuu ku sugnaaday in uu helo oo istifaadadii ay jirto waa ku abtirsan karaa ama waa sheegi karaa inuu markiisa halkaa ka soo jeeyo waa sheegi karaa sidii lasoo kala naqliyey laakiin wax diidayo cad hadduu helo waa inaanu sheegan waa in aanu sheegan isagaan garanaynna waa inaanu iska iska sheegan hmm. ama aanu iska nafyin ya waxaa soo arooray xadiis sheegaya yacni kufri inay tahay tabaru'un min nasabin wa daqa nooc kufriya inay tahay beri noqosho nasab uu ka beri noqdo walow nasabkaasi haba yaraada yaraadabe masalanoo kale aabbihiis buu markaa wuxuu iska diiday cidduu markaa yahay waa reer hebel miyaanad ahayn markaasu ma ihi ya oo ciddaasnama dhalin iyaday dhashay oo uu og yahay dee waxay noqonaysaa waxa weeye markaa beri noqosho uu nasab ka beri noqonaya noqonaysa nasab aanu garanayno ruux waa inaanu sheegan nasab aanu garanayn waa inaanu sheegan xadiis waciid sheegayaa soo arooray nasab aanu garanayn qofku inuu sheegtaa lafteedu inay tahay nooc kufri ah oo cid waxa weye yani wuxuu nasabka ku sugnaado isagaan u haynin inuu iska sheegto oo yidhaahdo ciddaasaanu nahay aanu ka soo jeednaa inuu iska yidhaahdo maaha nasabkuna sidiisaba istifaadu ku sugnaadaa iyo naqliga lasoo kale naqliyo shardi ma aha inuu qofku marka waxa weyaan isagoo xidhiidhsan inuu nasabka hayo oo wada tixi karo waayo taa dadka badankood ma awoodi karaan ya waxaana la qatcinayaa la ogsoon yahay qacan yani nasabka nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ismaaciil ibnu ibraahim gelaayo ilaa macadi ibnu cadnaanna waa la tirin karaa oo waxa weeye si yaqiina loo garanaya macadi ibnu cadnaan ilaa laga gaadhay cadnaan iyo ismaaciil inta udhaxaysana yani marka waa la isku khilkhilaafay si yaqiinan looma garanayo laakiin qacan waxaa la garanayaa cadnaan inuu ka soo jeedo ka yimi ismaaciil oo tafiirtii ismaaciil yahay walow aabbayaasha u dhaxeeya cadnaan iyo ismaaciil yaan markaa waxa weeye sidaa loo garanayo kuwa ka sokeeyoo kale yaan tacyiinkooda loo garanbe ana allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil wastafaa qurayshan min kinaana wastafaa bani haashim min quraysh ya xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyay min xadiisi waasilat ibni asqac waa kii sheegayay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ilaahay wuxuu ka doortay kinaana ayuu ka doortay ubadkii ismaaciil dhalay bimacnaa dadkii ka isiraa waxaa la garanayaa kinaana inay dee in badan u dhaxayso kinaana iyo ismaaciil ya oo inta la garanayaaba dee markaa waxa wayaan mutacadida ya marka kinaana ayuu sii doorto tafsiirtii ismaaciil ka isirnayd uu ka sii doorto ka fadilay kinaana ciddii ka isirnaydna quraysh ayuu sii doorto sii fadilay quraysh ciddii ka isirnaydna banu haashim ayuu ka doorto sii fadila wastafaanii min bani haashim baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anna bani haashim buu iga sii doortay fa ana khiyaarun min khiyaari min khiyaar xadiiskana muslim baa saxiix kusoo wariyey markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nasabkiisu wuxuu gelayaa ismaaciil ibnu ibraahim buu gelaya haddana waxa weeye si yaqiina de uma tirin karo aabbayaasha u dhexeeya cadnaan iyo ismaaciil saas aawadeed bay culamada qaarkood yahay in laga gaabsadaa fiican iyadoo la qadcinaayo inuu ismaaciil ka istiran yahay marka garashadu ma aha ilaaba ilaa in tacyiinka aabbayaasha la wada cayimi karo inay sharti tahay maaha inay shardi tahay ma aha marka calaa kulli xaal aabbaha xaqiisa inaan laga abaal ka darin ayaa laga qaadanaya haddii aanu ruux markaa garanayn saasun u maqlay dabeedna xaqiiqatan aanu ahayn ciddaas inuu aabbo u yahay waciidku kuma rumoobaayo waayo wahuwa huwa yaclamu annahu hayru abiihi ayaa markaa xadiiska ku sugan sidaas ayaa ku sugan waxaa jira saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam saxaabi ku caanbaxay cidaan aabbihii ahayn in loo nisbeeyo waa miqdaad ibni aswad yacni waxa weeye waagii hore ayaa waxa dhacday tabanni ou ka ilmo yeeshay dabeedna sidii buu ku caanbaxay waxaad arkaysaa wakhtiyada qaarkood iyagoo lagu odhanaayo miqdaad ibni aswad oo kutubahay kaaga soo baxaysa ya isagoo miqdaad ibnu camrin ah marka waxa weeye calaa kulli xaal ta noocaas ah Eh, waxa weeye isagii aanu eh, aanu sheeganayn laakiin marka laga yaabo dadku inay ku sheegaan sidii uu ku canbaxay ay ku sheegaan eh, laakiin midu marka isagu yacni ikhtiyaaran uga leexanayo aabbihii aanay ahayn ee aabbihii uu sheeganayo ee dadku sidii ay u sheegayaan ta noocaasoo kale markaa waciidkii ma soo geliys waciidkii ma soo geliys xadiidka laba boqol iyo lix iyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu aleyh wasalam yaquul lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat lam yabqa kama hadhin min alnubuwati nebinimadii ajsaadeedii kama hadhin ila almubashiraatu bushaarooyinka wax bushaaraynaya mooyaane wax kale kama hadhin ashyaada wax bushaaraynaysa ayuunbaa ka hadhay qaaluu wama almubashiraat waxay dhahaan rasuulka ilaahayow mubashiraadku waa maxay kuwa bushaaraynaya waa maxay qaala alru'ya asaalixa waa riyada wanaagsan ya yani waxa weye riyada wanaagsan weeye riyada wanaagsan oo marna isaga arkaya marna waa loo arkaya sida riwaayadka qaarkood ku soo aroortay yaraha arajulu aw turaa lahu yacni marna shaksigu isaga arkaya oo ku riyoonaya marna waxa weeye waa loo arkaya waa loogu riyoonaya riyo bushaare ah oo wanaag markaa loogu riyoonay xadiisku markaa wuxuu tilmaamayaa riyada wanaagsani inay fiican tahay bushaarana laga qaadanayo lahum albushraa fi lxayaati addunya yacni bushaara u sugnaatay bushaarada waxaa soo gelaysaa ammaanta wanaagsan iyo riyada wanaagsani mid waliba soo gelaysa mid waliba waa soo gelaysa oo shay wanaagsan marka qofku ku riyoodo dee waa ku bishaaraysanaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan walmundiraat waa min baabi iktifaa'i axadi diddayn laba shay oo isku liddiya mid lagu kaaftoomaa sida allah uu yidhi saraabiila taqiikum alxara yacani dhar idinka ilaalinaya kulka culammadu waxay yidhaahdeen usluub luqada carbeed lagu yaqaano weeyaanoo laba shay oo isku liddiya mid la sheegaa ka kalena waa laga tagaa garashada la garanayo daraaddeed waa min baabi iktifaa' baa la yidhahdaa biaxadi diddayn marka dharka waxa sida kulka la yskaga ilaalin karo ayaa dee qabowgana la yskaga ilaalinayaa qabowga in la yskaga ilaaliya weliba si awlaysan walbarda marka walbarda yaan la sheegine laakiin waa min baabi eh, iktifaa'i axadi diddayni can ilaakhar aliktifaa'i biaxadi didayni can ilaakhar noocaas marka walmundiraat riyooyinkii bushaarooyinna waa laga qaataa digisna waa laga qaataa waqtiyada qaarkood waxaa dhici karta wax mahlakaa in lagaaga digayo aawadeed in riyo laguu sheego digis lagu digay marka sidaad bushaaro uga qaadan kartaa digisna aad uga qaadan karta laakiin axkaam sharciyo laga qaadanayo riyadii cidaan nebi ahayni ku riyootay xukum sharcioo laga qaadanayaa ma jiro xukum sharcioo laga qaadanayaa ma jiro riyada nebiyada xukun sharciya waa laga qaataa xukun sharciya waa laga qaataa oo ru'ya alambiyaai waxyun riyada nebiyadu waa waxyi laakiin riyada ciddaan nebiyada ahayn waxyi ma aha waata nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saddex mid inay u dhacdo inay tahay min allaahi riyo wanaagsan inay tahay oo min allaahi xagga ilaahay ka ahaatay inay tahay riyo marka waxa weeye shaytaan xaggii ka ahaato qofka uu ku murugo gelinaayo inay ahaatay wax markaa qofku tamaniyaayo iska yani markaa iska jeclaysanayo marka saddexdaa nooc inay u qaybsanto waa riyo wanaagsan oo min allaahi ah iyo riyo xunoo min ashaytaani ah iyo riyo waxay naftu tamaniyayso jeclaysanaysa ah sida xadiiska saxiixa ku soo arooray u tilmaamaya riyada qofka muslimkii saddexdaa mid bay u dhacdaa marka riyadan mubashiraadka ahi waa alru'ya asaalixa sifada asaalixa lagu qayday haddayna saalixo ahayn ma noqonayso markaa noocii bushaarada ahayd ee ma soo gelayso xadiidka laba boqol iyo toddobiyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal samictu nabiya sala allahu alayh wasalama yaquul abu hurayra waxa uu yidhi waxaan maqlay nabiga calayhi asalaatu wasalaam yaquulu xaalu odhanayaan maqlay man ra'aanii fi lmanaami fasayaraanii fi lyaqada man ra'aanii ku kasto i arka filmanaami hurdo gudaheed igu arkaa hurdo gudaheed igu arkaa fa sayraanii waa i arki doonaa filyaqadati soo jeed gudihiis buu igu arki doonaa isagoo soo jeeda ayuu i arki doonaa walaa yatamasalu shaytaanu bi wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa yatamasalu shaytaanu bi shaytaanku isuma soo kay ekaysiiyo oo bimacnaa suuraddaydoo kale cid uguma yimaado walow riyaba ha noqotee suuradda nebiga sala allahu alayh wasalam shaytaanku ma awoodaayo inuu isu soo ekaysiiyo oo cid isku tuso taa kari karo xadiisku wuxuu tilmaamayaa cidda nebiga calayhi salaatu wasalaam ku riyooto riyo ku aragtaa in loo ballanqaaday soo jeedna inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku arki doono isagoo soo jeeda oo aan hurdin inuu arki doono badanka culammadu waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa fasayraanii fi lyaqada ay fii yowmi alqiyaama maalinta qiyaamadu way arki doonaan oo jeedkan waxaa laga tilmaamaya lagu arkaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam yowmulqiyaamaha la arki doono taana ishkaal baa qaar soo arooriyeenoo waxay yidhaahdeen oo yowmulqiyaamuhu arki doonaa muraadka looga jeeda maxay tahay soo dadkao dhanba markaa maalintaa arki maayaan kii riyo ku arkay iyo kaan riyo ku arag mid walba soo arki maayo waxay kaga jawaabeen ahlucilmiga qaarkood inay yidhaahdeen ru'yo khaasa ayuu isagu arkayaa oo ka duwan dadka kale markaa araggay arkayaan marka nooc marka waxa weeye ballanqaad oo wanaagsan baa ku jirto bushaare ah ayaa ku sugan waxaana lagu xambaarayaa ru'ya khaasa in laga tilmaamaayo oo gaar ugu intifaacaayo in looga jeedo marka taasna saas weeye sida fiican waa saas bacdi baa waxay yidhahaan fasayaraanii filyaqada waxaa loo jeedaa soo jeed buu igu arki doonaa isagoo adduunyada jooga waxaanay soo naqliyaan qaarkood inay sheegteen in nabiga calayhi salaatu wasalaam ay arkaan iyagoo soo jeeda laakiin calaa kulli xaal taas waxa weeye wax la huba ma aha daliilla ma leh ilaa qaarkood ay sheegteen dee inay nebiga wax weydiiyaan masaa'il ya markaasaa xadiis marka laysku qabtaa qaar odhan jireen ukaadi nebiga aan weydiiyey ya masaa odhan jire qaar kale laga soo naqliyo in markaa mid xadiis sheegayo uu yidhi waar nebigio korkaaga joogaa wuxuu leeyahay maan odhan maan odhan waxyaalaha qaar sheeg sheegan bay ka mid tahay haddii markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam soo jeed lagu arkaayo masaa'ishii sharcigaana saa uga fatwoonaayo dadka cidda ugu jeclaanshaha badnaa waxay ahaayeen saxaabadiisii bay ahaayeen masaa'isha qaarkood bay isku khilaafeen masaa'isha qaarkood bay isku khilaafeen oo ay ka mid tahay abuubakar ow nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka ugu jeclaa khaliifadiisina ahaa khaliifatu rasuuli sala allahu alayh wasalam iyo inantii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee faatima ee ubadkiisa uu ugu jeclaa ayaa iskhilaafay oo faatima ay doonaysay dhaxalkeedii aabbaheed ay ka dhaxashay in la siiyo abuubakarna uu ku yidhi dhaxal ma lihidoo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ina macshar alambiyaa ilaa nuurasu maa taraknaa sadaqa faatima arrinkaa hore uma maqal markii dambena may garaysan waxay u qaadatay waxaan markaa sugnayn inay tahy dabeedna way ka cadhootay abubakar caday kaga tagtay nebigu calayhi salaatu wasalaam dee intuu u yimaado oo u kala caddeeyo sida saxda ah ma dhicin saxaabadu marka iskhilaafeen intuu u yimi inuu marka waxa weeyaan u garnaqay ama markaa u caddeeyey sida saxda ah ma dhicin haddii cidii nebiga sala allahu alayh wasalam fii daari dunyaa markii la oofsaday dabadeed soo jeed lagu arkaayo masaa-ishii markaa inuu ka fatwoodaa u suuroobayso waa samayn lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisana waa islaaxin lahaa mana dhicin saas aawoodee wax daliila male in la yidhahdo fii daari dunyaabaa baa markaysagaa nebiga calayhi salaatu wasalaam soo jeed lagu arkayaa bacda wafaatihi wax daliila saasaynu lahayn wax daliila saasaynu lahayn fasayaraanii filyaqadana waxaa looga jeedaa yowmulqiyaamaha inuu arki doono arag khaas ah yacni markaa inuu arki doono ayaa laga tilmaamaya fadiilaa ku sugan kollay aragga nebiga sala allahu aleyh wasalam manaam lagu arko nooc fadiila ayaa markaa ku jirta loogamana jeedo siday qaar yidhaahdeen suurad kastoo u arko oo nebigii loogu sheegaa nebigii bay noqonaysaa inay tahay maaha ilaa qaarkood ay yidhaahdeen dee suurad wanaagsan iyo suuradan wanaagsanayn mid walba waa ku arki karaa laakiin calaa kulli xaal saasi saxiix ma ahee siday ahlucilmiga qaarkood ka cabireen baa saxan oo ah markaa in la yidhaahdo suuraddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa ee ku sugnaa ciddii ku aragta ayaa markaa loo rajaynayaa inay aragtay saas aawadeed bay a'immada qaarkood odhan jireen markuu ruuxu yidhaahdo nebigii baan arkay bal hadda noo sife ciddaad aragtay sifo waafaqaysa sifadii nebiga hadduu sheego yurjaa lahu waa loo rajaynaya ile inagu ogin inu arkeen sifo khilaafsan sifadii nebiga sala allahu alayh wasalam hadduu sheegana waxaa la odhanaya nebigii maad arag nebiga calayhi salaatu wasalaam maad arag baa la odhanaya wakadaa hadduu markaa sheego inuu ku arkay xaal markaa aan fiicnayn ama markaa waxa macsiya ama xumaan ah hadduu yidhaahdo waan ku arkay iyadana waxaa la odhanaya nebigii maad arag calayhi salaatu wasalaam yacni saasaa lagu odhanaya shaydaanku suuradda nebiga calayhi salaatu wasalaam isuma ekaysiiyo laakiin suuradaan suuradii nebiga ahayd intuu ruuxa ugu yimaado oo isku tuso inuu isugu sheego nebigii inuu yahay maanic diidayaa ma jiro ma dhici kartaa suuradan suuradii nebiga ahayn intuu ruuxa ugu yimaado isugu soo ekaysiiyo suuradan suuradii nebiga ahayn calayhi salaatu wasalaam inuu wax amro wax ka reebo isuguna sheego inuu nebigii yahay waa dhici kartaa waayo xaaladdaa dee nebigii markaa waxa yani suuraddiisii kuma iman laa yatamasalu shaytaanu bihi markaa ma soo gelin suuraddii nebiga ayaanu ku iman karin laakiin suurad kale waa ku iman karaa shaytaanka halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa dacwaana alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online